بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما يعمل عمل الفعل الأول اسم الفعل wuxuu cashirkeennu ka bilaabanayaa bogga laba boqol iyo koob iyo sagaashan iyo waxyaabaha camalka ficilka oo kale qabta waxyaabaha sida ficilka u camal fala ee marfuucna rafcin kara marfuuc iyo mansuubna qaadan kara jaar iyo majruurka iyo darafkuna ay ku soo tacalluqi karaan ayuu sheekhu halkan doonayaa inuu ku sharxo baabun alawal ismu lficli ismulficilka ayaa u soo horeeya oo ereyga ismulficilka la yidhaah baynu halkan ku arki doonaa ismulficilku ha ahaada ismu ficil mudaaric ama ha ahaado ismu ficil maadi ama ha ahaado ismu ficil amar baabun yacmalu waxaa camal samaynaya camala ficlihi ficilkiisa camalkiisa oo kale sabcatun toddoba ayaa sida ficilka u camal fali toddoba qodob oo sida ficilka u shaqaynaysa ayuu doonayaa inuu sharxo ismulficli ismulficilkii ayaa camal samayn ka hey haata oo kaleba weeyi hey haata waxa wey fogaayey baad odhan wasahin oo kaleba weeyi aamus baad ku macnayn wa wawey oo kale weeyi waan yaabanahay baad odhanaysaa saddexda tusaale ee ismulficilka uu inaga siiyey hey haata wuxuu ka tusaalaynayaa ismu ficil maadi sahin wuxuu ka tusaalaynayaa ismu ficil amar wey wuxuu ka tusaalaynayaa ismu ficil mudaaric bimacnaa bacudda wuu fogaaday ayay la macno tahay waskut aamus bay la macno tahay wa acjabu waan yaabayaa ayay la macno tahay acjabu bimacnaa bacuddo waxaa ihi waa hey haata oo hey haata fogaayay baad odhanoo bacudday la macno tahay ereyga uskutna waxaa la macno asahin ereyga acjabunaana wey baa la ayaa la macno ah wey ismu ficil mudaaric bay ka socotaa sahinna ismu ficil amar bay ka socotaa hayhaatana ismu ficil maadi bay ka socotaa yacmalu waxaa camal samaynayaa camala ficlihi ficilkiisa shaqadeeda shaqadiisa oo kale sabcatun toddoba sheeyi ka u horeeyaa ismulficli waa ismulficilka ka hayhaata wuu fogaaday oo kaleba weeyi wasahin aamus oo kaleba weeyi wawey waan yaabayaa oo kaleba weeyi waa bimacnaa bacudda wuu fogaaday bay la macno tahay waskut aamus bay la macno tahay wa acjabu waan yaabayaabay la macno tahay axkaamtiisa waxaa ka mida lama xadfo ismulficilka oo lama xadfi karo waa xukun uu leeyahay ismuficilku waxaa kaloo axkaamtiisa ka mida macmuulkiisa kama dib maro oo xagga dambe kama maro walaa yuxdafu la xadfi maayo ismu ficilka oo waa mamnuuc in la xadfaa walaa yata'akharu kamana dib marayo can macmuulihi macmuulkiisana kama dib marayo macmuulka xagga dambe ka mari maayo wa kitaaballaahi calaykum kitaaballaahi calaykum aayaddaana muta'awalun waa la awilayaa ragga qaar baa mooday kitaaballaahi inay mafcuulun bihii soo qadimay ay tahay calaykumna ismu ficil amar inay tahay oo waxay yidhahaan sawka eh, eh, macmuulkii sawka xagga dambe laga mariyey aayaddaa aayaddaa macnaha iyo sida lagu awilayey lagu takhriijiyey waynu arkaynaa walaa yubrasu lama muujiyo damiiruhu damiirkiisa damiirka uu ku camal falayana lama muujiyo oo ibraas laguma sameeyo wax la arki karaya lagama dhigo wa yujsamu waa la jasmini almudaaricu mudaarica fii jawaabi dalabi dalabka jawaabkiisa dhacay oo minhu isaga xaggiisa ka ah isaga haddii dalab aad aragto dalab markuu faa'iideynayo waa ismu ficil amarka mudaaric hadduu daba dhaco waa la jasmini mudaaricaa oo sidii dalabka amarka iyo nahyigiiyo loo jasmin jiray sidii oo kalun baa laga yeelayaa naxwu makaanaki tuxmadii ow tastariixi gabayaaga gabaygaa tiriyey oo kaleba weeyi wuxuu leeyahay makaanaki nafay meeshaada laasim dagaal buu ku jiray ninka gabyaya cabsi ayuu dareemay nafta ayaa ugu sheekaysay inuu baxsado nafta ayuu la hadloo wuxuu ku yidhi makaanakii halkaagan laasim tuxmadii waa lagu mahadin doonaa oo adaa guulaysan ow tastariixi ama waad raaxaysaniyo waad ku shihiidiye walaa yunsabu lama nasbiyo walaa yunsabu lama nasbiyo waa la jasmiyaaye haddii fa'diisa la xadfo lagama yaabo in la nasbiyo buu ku yidhi imise qodob oo axkaamta ah buu inoo sheegay oo ismu ku leeyahay kow horta laa yuxdaf buu yidhi lama xadfo laba walaa yata'akhar can macmuulihi buu yidhi macmuulkiisa xagga dambe kama maro saddex walaa yubrazu damiiruhu buu ku yidhi damiirkiisa lama ibraasiyo afar wa yujzamu almudaaricu fii jawaabi dalabiyi minhu mudaarica dalabkiisa daba dhaca waa la jasmiyaa buu yidhi waa ka afraad shan walaa yunsabu buu ku yidhi mudaaricaa la jasminayo lama nasbin karo isaga oo waa mamnuuc sharaxa ayaynu arki doonnaa baabu baabkan macquudun waxa loo guntay ama lagaga hadlayaaba waa baabkan waxyaabaha uu doonayo in lagaga hadlo lil asmaa'i asmaada allatii asmaada tacmalu samaynaysa camala afcaaliha ficiladeedu waxay sameeyaan oo kale wa hiya iyadu sabcatun waa toddoba axaduhaa toddobadaa mid ka mid ihi ismulficli waa ismulficilka wa huwa ismulficilkuna calaa halaadati aqsaamin saddex qaybood ayuu ku dul sugan yahay kow maa sumiya bihi mid lagu magacaabo almaadii oo ismu ficil maadi la odhan kaheyhaata oo kaleba weeyi wuu fogaaday oo bimacnaa bacuda'a qaala shaaciru gabaya ayaa gabay tiriyey isagoo hey haata ka warramaya lix iyo soddon luqadood baa ku bannaan baa la yidhaha hey haata wuxuu idhi ninka gabayaaga ihi fahayhaa anta hayhaata alcaqiiqu waman bihi wahayhaa anta khillun bilcaqiiqi nuxaawilu fahayhaata alla fogaa hey haata fogaa alcaqiiqu meesha caqiiq la yidhaahdaa fogaa wamankiina fogaa bihi halkaa ku sugnaa wahey haata fogaa khillun saaxiib fogaa saaxiibka oo bilxaqiiqi caqiiq ku sugan oo nuxaawiluhu aanu muxaawalaynayno ama se aan isku dayeyno inaan xidhiidhino aanu tagno riwaayooyinka qaarna nuxaawiluhuda nuwaasiluhu bay ku beddelaan aanu xidhiidhinayno halkaa waxaynu aragnaa hey haata ayaa saddex jeer ku jirta labada u horeeya ta koobaad faacil bay u baahantaho waa alcaqiiqu ta labaadna faacil uma baahno waa tawkiid tawkiidku faacil ma qaato ta saddexaadna faacil bay u baahan tahay oo waa khillun waxayna la macno tahay bacuda iyo wamaa mid summiya bihi lagu magacaabo al amru amar lagu magacaabo ama ismu ficil amar qaybta labaadna ismu ficil amar baa loo yaqaanaa kasahin oo kaleba weeye aamus oo bimacnaa uskut aamus oo kale ah wa fi lxadiidi xadiid waxaa ku sugnaa idaa qulta lisaaxibika saaxiibkaa ah markaad ku tidhaa wal imaamu yakhdubu kiioo imaamku khudbadda akhriyaya sahin aamus haddaad ku tidhaa faqad laqowta waad laqwiday oo laqwi baad niyahow samaysay kadaa kanoo kale ayaa jaa'a yimid fii bacdi duruqi duruqda qaarkood ayuu kanoo kale ku yimid ka saddexaadna wamaa sumiya bihi waa mid lagu magacaabo almudaaricu mudaaricoo ismu ficil mudaarica ka wey waan yaabayaa oo kaleba weeyi bimacnaa acjabu waan yaabanahay buu la macno yahay qaala allaahu tacaalaa ilaahay ayaa yidhi suuratu lqasas aayadda labiyo siddeetanaad way kaannahu laa yuflixu alkaafiruun ka'annana ragga qaar baa tawkii ayaa ka dhigay masderiyo wey waxaan la yaabanahay kaannahu laa yuflixu alkaafiruun gaaladu sidayna u guulaysanaynin marnaba ayaan la yaabanahay waxaa laga yaabaa gaaladu marka la eego awooddooda hadday tahay dhinac dhaqaale ama ay tahay dhinac militeri ama ay tahay dhinac siyaasadeed ama ay tahay dhinac shacabba inaad la yaabto ood istidhaa maanta awooddaa awood u babac dhigi karta sinaba loo heli maayo ayaa dhici karta laakiin haddana si yaroo fudud ama lama filaan ah unbuu ilaahay u dumiyaa subxaanahu wa tacaala xikmadihiisa ayay ka mid tahay kolkaa wey kaannahu laa yuflixu alkaafiruun wey waan yaabanahay waxaanan la yaabbanahay kaannahu laa yuflixu alkaafiruun sida ayna gaaladu marnaba u guulaysanaynin guul gaadhi maayaan marnaba haddii adduunka aad mooddo inay guulaysteen dee guushu waa ah waa laynoo tilmaamaye tii aakhare ayaa ka dhiman faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur adduunyadan gebigeeguba waa quruur ey acjabu waxaan la yaabanahay licadami falaaxi alkaafiriin gaalada guushooda la'aanteeda ayaan la yaabanahay wa yuqaalu fiihi waxaa weyda loogu dhawaaqaa waa mararka qaar iyo luqooyinka qaar baa waa ugu dhawaaqa waa waan yaabayaa weyna waan yaabayaa weeyi qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wa biabi anti wa biabi anti wafuukilashnabu kaannamaa dura calayhi zarnabu waa nin gabayaa ah ayaa gabay tirinaya wuxuu yidhi wabi abi anta wafuuki lashnabu kaannamaa duraa calayhi zarnabu waa waan yaabanahay weydii ayuu gabayaagan dambe waa ugu dhawaaqay ereygu wey buu ahaa laakiin waxaa inoo muuqda hadda inuu waa ugu dhawaaqayo waadanina waa yaab ninkii ru'be la odhan jiray ee baxrigan inta badan ku gebyi jiray baxru rajsiga ah ama la yidhaahdaba baxri kale kama gabiyin oo rajsiga ahayn ayaa gabayga tirinaya wuxuu idhi waa waan yaabanahay biabii aabbahay ayaad anta adiga aan kugu furan lahaa iyo wafuuki afkaaga al ashnabu ilka waxarood kale ashnab wuxuu ka yidhi shaniba waa ilkaha foolashu markay cadcad yihiin ka'annamaa durra waxaba la moodaa in lagu daadiyey calayhi afka dushiisa azarnabu zarnab iyo nooc cadarka ka tirsan in lagu daadiyey ayaabad moodaaba buu yidhi maxallu shaahidkeennu waa ereyga waa a weeye haddaba waadaasi waa ismu ficil mudaaric wey waa loogu dhawaaqaa waana waa loogu dhawaaqaa wawaahanna waa loogu dhawaaqaa waahan waahanna waa isla iyadii uun oo waan yaabanahay weeye qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wahan lisalma uma waahan waahaa yalayta caynahaa lanaa wafaaha inan buu ka hadlayaa selme la odhan jiray baxriganina waa baxrigii baxrurejzi isna loo yaqaanay uun weeye waa baxrurejzi ru'be uun baale beydkan waa ru'bata bnulcajaaj ninkii la odhan jiray wuxuu leeyahay ru'be waahan waan yaabanahay liselma inanta selme ayaan la yaabanahay uma waahan waan yaabayaa waahan waa yaabayaa yaa layta alla miyay caynaahaa labadeeda indhood lana annaga noo sugnaadaan wafaaha iyo afkeeguba allayaa indhaheegiiyo afkeegana siiya buu yidhi maxallu shaahidka aynu gabaygan u soo qaadannay ma aha ninkaa inanta sifaynayuun inaan qaadanne eh waxa weeye halkan uu leeyahay waahan ereygaa waahan ah ayay tahay hadda maxalu shaahidkeennu wa min axkaami ismi lficli ismulficilka axkaamtiisa waxa ka tirsan annahu ismulficilku laa yata'akharu kama dib maro can macmuulihi macmuulkiisa kama dib maro falaa yajuusu ma bannaana fii calayka zaydan jumlada calayka zaydan zayd laasim ah ee oo bimacnaa ilzam zaydan ah an yuqaala in la yidhaah zaydan calayka oo zaydka xagga hore la mariyo calaykadana xagga dambe la mariyaa ma bannaana khilaafan waxaan khilaafaynaa lilkisaa'iyi sheekha kisaa'i fa innahu kisaa'i waa qaarigii iyo ajaasahu wuu banneeyey taqdiimkaa muxtajan calayhi isagoo u deliishanaya biqowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii kitaaballaahi ilaahay kitaabkiisa calaykum laasima saasuu ku macneeyey oo calaykum tan buu laasima ka dhigay kitaaballahina mafcuulkiibuu ka dhigay macnahaana wuu saaray zaaciman wuxuu sheeganayaa kisaa'i anna macnaahu aayaddaa macnaheegu inuu yahay calaykum laazima kitaaballaahi ilaahay kitaabkiisa ey ilzamuuhu laazima wa cinda albasriyiina nimanka basriyiintaa agtooda anna kitaaballaahi kelmadda kitaaballaahi ihi masderun waa masder maxduufulcaamili caamilkiisii la xadfay wa calaykumna jaarun wa majruur waa jaar iyo majruur mutacalliqun bihi ku soo tacalluqaya isaga ow amase bilcaamili caamilku ku tacalluqi almuqadari la qadaray wa taqdiiru taqdiirtuna waxa weeye kitaaballaahi kataba allaahu ilaahay ayaa waajibiyey daalika kaa kitaaban waajibin calaykum dushiinna calaykum tani ma aha ismulficile waa jaar iyo majruur wadalla waxaa tusiyey calaa daalika almuqadar kaa la qadarayo ee kataballaahu odhanaya ee waajibka ah qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkii xurrimat calaykum uu yidhi haddii sida kisaa'i la qaadan lahaa aayaddaa oo lagu macnayn lahaa kitaabka ilaahay laasima waxa meesha ka bixi lahaa xukunkii iijaabka ahaa ee waajibinta ahbaa ka bixi lahaa waxayna noqon lahayduun ilaahay kitaabkiisa laasima waxa laydinka xarimay baa ka dembayn lahayd qur'aanku waa mahaani oo waa labalaba haddii xaaraan la sheego waa in iijaabna la sheegaa xurimat calaykum markii la yidhi waxaa la ogaaday xaggan hore kitaaballaahi calaykum tuwaajibin inay ahayd ayaa la ogaaday kan qaabilaya markaa xurimat calaykum ayaa tustisay li'anna taxriima taxriimka oo xarrimiddi ihi yastelzimu wuxuu laasimsanayaa alkitaabata waajibnimo waajibin shay la waajibiyey wa min axkaamihi ismulficilka axkaamtiisa waxaa ka mid a annahu ismulficilku idaa kaana markuu yahay daalan mid ku tusinaya cala dalabi dalab jaaza waxa bannaan jasmulmudaarici mudaarica in la jasmiyo fii jawaabihi jawaabkiisa dhacay taquulu waxaad odhani nazaali ila soo deg nuxadidka waan sheekaysanaynaaye biljasmi nuxadid ayaa la jasminayaa ilayn ismulficil amar buu daba dhacaye kamaa taquulu sidaad u odhan jirtay inzil soo deg nuxadidka waynu sheekaysanaye ama waan kuu sheekaynaynaaye wa shaaciru gabayaabaa gebay tiriyo wuxuu yidhi wa qowlii kulamaa jasha'aad wajaashaad makaanaki tuxmadii ow taas tariixi wuxuu leeyahy wa qowli aniga odhaahdaydu kullamaa jasha'ad mar kastay naftu argagaxdo oo wajaashad ay isku daydo inay karto waxaan ku idhaahdaa makaanaki meeshaada ku sugnow tuxmadii waa lagu mahadini haddaad halkaa ku sugnaato ow tastariixi amase waad iska raaxaysaniye maxalu shaahidku waxa weeye tuxmadiida mudaarica yaa u mu'anasati ku dhammaada ee nuunkii afcaalulkhamsaha laga xadfay loona xadfay maadaamu jawaab dhacay dalab oo makaana makaanakibaa ismu ficil amar ah wa qowlii aniga odhaahdaydu kullamaa mar kaste oo jasha'ad naftu ay argagaxdo oo wajaashad ay karto waa makaanakii halkaaga laasim tuxmadii waa lagu mahadin ow tastariixi ama waad iska raaxaysan fa makaanaki kelmadda makaanaki ihi fil asli asalkeega hore darfu makaanin waa darfu makaan uma nuqila waa la naqliyey can daalika almacnaa macnaha ayaa laga naqliyey wa jucila waxaa laga yeelay isman ismi baa looga yeelay lilficli ficilkiibaa ismi looga yeelay waa ismu ficil amar wa macnaahu macnihiisuna wuxuu noqday uhbutii sugnow wa qowluhu uu yidhi tuxmadii waa lagu mahadin mudaaricun waa mudaaric majsuumun la jasminayo fii jawaabihi jawaabtiisaasuna dhacay wa calaamatu jasmihi calaamadda lagu jasmiyeyna xadfunuuni waa xadfunuunka wa min axkaamihi waxaa kaloo ka mid a axkaamtiisa annahu isaga laa yunsabu lama nasbiyo alficlu ficilka bacda alfaa'i fa'da daba dhaca ee fii jawaabihi jawaabkiisa dhaca sidii kuwa kale loo nasbin jiray laa taquulu odhan maysid makaanaki fatuxmedii odhan maysid oo tuxmedii nuunka ka xadfi maysid marka makaanaki uu daba dhaco fa'dana uu qaato wa sahfa nuxadisaka odhan maysid makaanaki meeshaada ku sugnow fatuxmedii waa lagu mahadinaya ma jirto wasah fa nuxadidakana ma jirto wasah aamus fa nuxadidaka waanu kuu sheekaynaya ma jirto khilaafan waxaynu khilaafaynaa lilkisaa'iyi kisaa'i baynu khilaafaynaa waqad qadamtu waan hormariyey haada alxukma xukunkan waan hormariyey fii sadri lmuqadimati muqaddimada bilowgeegii ayaan ku hormariyey falam axtaj umaan baahan ilaa icaadatihi soo celintiisa hunaa halkan aan ku soo celiyo mar labaad culima hal toddobada erey ee sida ficilkaa u shaqeeya qodobkaa ayaa mid ka mida ah kii labaad ayuu sheekhu doonayaa inuu inoo sheego oo ah masderka masderkuna sida ficilka ayuu u shaqayn doonaa insha allahu tacaalaa athaani ka labaad almasderu waa masderkii masderku sida wuxuu u shaqaynayaa ficilkiisa uu ficilkiisu hadduu faacil iyo mafcuul qaato isna faacil iyo mafcuul buu qaadan hadduu ficilkiisu faacil qura qaato isna faacil qura ayuu qaadan hadduu ficilkiisu faacil iyo laba mafcuulun bihi qaato isna faacil iyo laba mafcuulun bihi buu qaadan walmasdaru waa masdarkii ka kalena ka darbin oo kaleba weeye waa garaaciddii wa ikraamin iyo sharfintii haddaba darbin wuxuu sheekhu tusaalaha u soo qaatay waa masder mujarad laga tusaalaynayo ikraamin wuxuu ugu labeeyey waa masder ficil masiid a ah laga soo qaadanayo ikraamku waa ifcaal akramo ayuuna ka yimid shuruuda ayaa loo shardiyaa masderku markuu sida ficilkiisa u shaqaynayo shuruudaha waxaa ka mid a in meesha masderka uu degi karayo ficil an wata ama ficil maa wataa waa shuruudaha ayay ku jirtaa ficilka an wata waxaa dhici karta bay yidhaahdeen markuu masderka macnihiisu maadi yahay ficil an wata ayaa imanaya markuu masderku macnihiisu uu yahay mustaqbalna ficil an wata ayaa imanaya hadduu masderka macnihiisu xaal noqdo wax markaa dhacaya ficil maa wata ayaa imanaya sidaas ayaa loo qaybin oo saddexda qaybood ay u kala qaabili doonaan wuxuu yidhi sheekhu in xalla hadduu degayo maxallahu masderka meeshiisa ficlun ficil hadduu degayo ficilka oo maca an an ay miciisa tahay ow amase maa maca maa maa miceega a ficil an wata ama ficil maa wata ayaa halkiisa hadduu degi karayo hadduuna masderka haddaba ficil an wata iyo ku maa wata toona uuna halkiisa degaynin suurtagal maaha inuu camal falo waa shardiga koobaad shardiga labaad walam yakun waa inuuna ahayn musaqaran masderku mid la tasqiiriyey haddii masderka la tasqiiriyo isna suurtagal maaha inuu camal falo oo sidii ficilka uu camal falo tasqiirtu waxa weeye min calaamaati alasmaa kolkaa way fogaynaysaa walaa mudmaran mid la damiireeyeyna yuuna noqonin damiir haddii laga dhigo masderkii damiirkaasi isagoo masder ah ma camal falayo masaladani waa masalo yaab ah walaa mudmana seebuu masderku damiir u noqon karaa ilan damiirku waaba damiir masderkuna waa erey ficil laga samayn jiray waxaa loo jeedaa damiir masder u noqonaya damiir ayaa u noqonaya masder u noqonaya ma camal falayo walaa maxduudan maxduudna yuuna noqonin ereyga maxduudkiihi waa masderka noocii muqayadka aan odhan jirnay sarfiga hadda waynu ku marnaye ama noocii aan odhan jirnay masderulmaraha kaasaa muqayad maxduud la yidhaah lama ogolo kaana oo ma camal falayo walaa mancuutan mid la nactiyeeyeyna yuuna noqon qablal camali camalkiisa hortii mid la nactiyeeyey yuuna noqon masderka marka la sheego isagoon camal falin yaana sifo loo samaynin buu ku yidhi haddayse dhacdo suurtagal maaha inuu camal falaa walaa maxduufan mid la xadfayna yuuna noqon masderku isagoo xadfan ma camal fali karo oo macmuulkiisa lama reebayo walaa mafsuulan mid laga fasliye yuuna noqon min almacmuuli macmuulkiisa masderka iyo macmuulka ha la kala dhex galana odhan mayno walaa mu'akharan mid dib loo dhigay canhu macmuulka dib looga dhigayna yuuna noqon macmuulku xagga hore hadduu maro masderkii camal fali maayo waa sideed shardi shuruudda hadda halka aan ku tirinnay shuruuddaa aynu tirinay imise weeyaan baynu nidhi sideed shardi oo masderku uu u baahan yahay markuu camal falayo ayaynu culima halkaa ku aragnay masderka saddex baa loo qaybiyaa inuu alwato iyo inuu mudaaf yahay iyo inuu mujarad min alwal idaafa yahay saddexdaasaa loo qaybiyaa saddexdii buu ka hadlayaa wa icmaaluhu masderka camal siintiisa mudaafan isagoo mudaaf alla camal siiyo akaruhu ka badan yahay kuwa kale markuu mudaafka ayay buu aad u camal falaa naxw walowlaa dafcullaahi ilaahay difaaciddiisu haddayna jirin annaasa dadka uu difaacaa ereygaa dafciihi waa masder ficilkiisu waa thulaathi dafaca ah faacil iyo mafcuul buu u baahan yahay faacilkii waa lafdiga allaah ah mafcuulkiina waa annaasa annaasa waa la nasbiyey laakiin faacilka halkii laga godi lahaa waa la jeray oo mudaafun ilayhinimaa la eegay haddaba allah laba xilbay bay haysataa waa dhinac mudaafun ilayhi bay ka tahay dhinacna faacil bay ka tahay xarakada waxa inoo muuqataa hadda mudaafun ilayhinimadii faacilnimadana way qadaran tahay uunteedii haddii allaahidaa wax lagu soo cadfo ka lagu soo cadfayo laba khiyaar baad yeelan inaad jerto ood mudaafun ilayhinimada eegto iyo inaad rafciso oo faacilnimada aad eegto macnahaagaa kuu sheegaya inay faacil tahay bal macnee aayadda walowlaa dafcullaahi ilaahay difaaciddiisu haddayna jiraynin annaasa dadka uu difaaco yaa wax difaacaya allah baa faacilkii wax difaacayey yaa mafcuul ah oo la difaacayaa annaasa haddaba faacilka iyo mafcuulkaba ka qaadanayaa waa masderka dafciya weeye waana mudaaf wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye alaa ina dulma nafsihi almar'u bayinun alaa inna dulma nafsihi naftiisa dulmintiisa uu dulmiyey almar-u qofku bayinun way iska caddahay masderka waxaa loo idaafeeyaa mar faacilkiisa oo waa walowlaa dafcullaahi oo kale marna waxaa loo idaafeeyaa mafcuulka oo waa ina dulma nafsihi iminka dulmigani waa masderkii nafsihina waa mafcuulkii la dulmiyeyey ka wax dulmiyayaana waa almar'uda dambe oo waa la rafciyey waa masderun mudaafun limafcuulihi mutamimun lifaacilihi ka hore aayadduna wuxuu ahaa masderun mudaafun limafcuulihi mutamimun masderun mudaafun lifaacilihi mutamimun limafcuulihi waxa fara badan baynu nidhi isagoo mudaafa inuu camal falo wa munawanan camal siintiisa la camalsi wa icmaaluhu ayaa loo soo qadaraya wa icmaaluhu masderka camal siintiisa munawanan isagoo la tanwiininayo la camal siiyo aqyasu wuu ka qiyaasan yahay kuwa kale xilliguu tanwiinta sitana qiyaas weeyi naxu ow icaamun quudin icaamkani waa munawan fii yowmin maalin ama wakhti dhexdii la quudiyo wakhtiga oo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo ereygan idcaamihi waa masder faacilkiisii waa la xadfay yatiimanna waa mafcuulkii la quudinayey yatiiman taa aayadda u dambaysa ayaa mafcuulkii la quudinayey ah mafcuulkaa waxaa nasbiyey iطcaamka faacilkiina waa laga xadfay wa wa icmaaluhu camalsiintiisa masderka la camal siiyo bial al isagoo wata shaadun shaad weeye isagoo al wata in masderku uu camal qaataana shaad weeyaanoo ashani khasaa'isulismi bay ahayd sidii aan taskhiirtaba u diidanayn oo kale oo kolkaa iyada lama ogola idaafadu laakiin waa la ogol yahay idaafada iyadoo lafteeduba min khasaa'is asmaa ah wa kayfa tawaqii dahra maa anta raakibu wa kayfa tawaqii seed iskaga ilaalin dahra maa kii dhebarkiisa anta adigu raakibuhu ad fuushanayd shayga ad fuushan tahay dhebarkiisa seed iskaga ilaalin masderku waa atawaqi oo al sitaa isagoo al sita ayuu dahradaa mafcuul ka dhigtay uu nasbistay wa keyfa sidee buu ahaaday attawaqii is-ilaalinta dahra maa kii dhebarkiisa layska ilaaliyo anta adigu raakibuhu ad fuushanayd halkaa matnigii baynu kaga soo baxnay bal hadda aynu eegno sheekhu sharaxa siduu u soo dhigo ama sharaxa qaybtu inooga dhigana aan eegno annowcu thaanii nowca labaad oo min al asmaa'i asmaada ka tirsan asmaada alcaamilati camal samaynaysa camala ficlihi ficilkii alficli ficilka camalkiisa almasderu waa masder masderku sida ficilku u shaqayn maxaa haddaba masder la yidhaah masderku wa huwa lismu waa ismi ficil iyo xaraf ma aha addaalu wuxuu ku tusiyaa cala alxadai dhacdo ayuu ku tusiyaa aljaari wuxuu ku dul dureersadaa cala alficli ficilka aljaari cala alficli waxa weeyi xuruufta ficilkao dhan baa laga wada helayaa baa loo jeedaa maqsuudku waa intaa ficilka xuruuftiisii xaraf ka mid a ah haddii la xadfo oo bilaa ciwad uu noqdo masder lama yidhaahdee ismulmasder baa la yidhaahdaa ismulmasderku iyo masderku xagga macnaha waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiinuun masderkuna xuruufta ficilkaa ku dhammaystiran haddii wax la xadfayna ciwad baa laga hayaa ismulmasderkana xuruuftaasaan ku dhammaystirnayn wa huwa isagu alismu waa ismiga addaallu ku tusinaya cala alxadadi xadadka iyo dhacdada aljaari ee ku dul dureersanaya cala alficli ficilka ku dul dureersanaya ka darbi oo kale weeyi garaaciddii walikraami oo kale weeyi sharfintii darbigu daraba buu ka yimid oo saddexdii xarafba waa la hayaa ikraamkuna akrama buu ka yimid oo afartii xarafba waa la hayaa wa innamaa yacmalu camal fali masderku bihamaaniyati shuruudin siddeed shardi markii la helo uunbuu camal fali axaduhaa midkood an yasixa waa inuu asaxayo an yaxillo inuu dego maxallahu meeshiisa ficlun ficil ama inuu dego ficlun ficil ficilka oo maca an an maceeda a ow amase ficlun ficil waa inuu dego ficilka oo maca maa maa maceega ah fal awalu ka hore ka qowlika qowlkaaga oo kale weeyi acjabanii waxa iga yaabiyey darbuka garaaciddaada zaydan ad garaacday wa yucjibunii waxa iga yaabinaya darbuka garaaciddaada camran ad garaacaysid fa innahu yasixu waxa asaxaya an taquula inaad tidhaa makaanal aweli ka hore meeshiisa acjabanii waxa iga yaabiyey an darabta zaydan zayd inaad garaacday waa maadi markaa macnihii wa makaano haanii ee xaalka ah aanigana waxaad odhani yucjibunii waxa iga yaabinaya an tadriba garaaciddaad camran camar aad garaacaysid wahaani ka labaad naxwu yucjibunii waxa iga yaabiyey darbuka garaaciddaada zaydan aad garaacaysid aal'aan hadda fa haadaakan xaalka ah laa yumkinu suurtagal ma aha an yaxilla inuu dego maxallahu meeshiisa an darabta inay degto an darabta ma degayso li'annahu isagu lilmaadi maadi buu u ahaaday walaa an tadribana ma degayso li'annahu an tadribadu lilmustaqbali mustaqbal bay u ahaatay walaakin yejuusu waxa bannaan an taquula inaad tidhaa fii makaanihi meeshiisa maa tadribu ilan waa xaale anta waxaynu nidhi wixii maadi iyo mustaqbal ah ayaa loo daystaa maadana wixii xaal ah wa turiiddu waxaad ula jeeddaa bimaa almasderiya masderiyadii miluhaa halkaa ma miluhaa buu yidhi mise mihaaluhaa buu yidhi mihaaluhaa baa la doonayaa mihaaluhaa tusaalaheegu fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale weeye waa maa masderiye abuu tusaalaynayaa bimaa raxubad ad tidhi bimaa raxubad maadaasi waa masderiyo waa bimaa raxubad wuscigeega miciisa baad odhanaysaa iyo wa qowlihi tacaalaa wadduu waxay jeclaysteen maa canitum dhibkiinnay jeclaysteen ay biruxbihaa wuscigeega wa canatakum iyo dhibkiinna walaa yejuusu ma bannaana fii qowlika qowlkaaga darban zaydana tidhi an tactaqida inaad caqiidayso anna zaydan lafdigan zaydihi macmuulun macmuul inuu u yahay lidarban darban macmuulu ma aha khilaafan waxaan khilaafaynaa liqowmin qoom min annaxwiyiina nuxaadda ka tirsan li'anna almasdera masderku hunaa halkeennin innamaa yaxilu wuxuu degay waxa degaya maxallahu meeshiisa alficlu ficil baa degaya waxdahu keligii ah oo an iyo maatoona aan wadan oo biduuni an an la'aanteeda ah wa maa maa la'aanteeda ah taquulu waxaad odhan idrib zaydan zayd garaac baad odhan idrib baad degaysa darban zaydantii wa innamaa zaydan zayd haddaba mansuubun waa la nasbiyey bilficli ficil baa lagu nasbiyey almaxduufi la xadfay annaasibi oo nasbinaya lilmasderi masderka masderkan darban zaydan markaa tidha darbanka nasbinaya oo idrib ah ayaa zaydkana nasbinaya walaa yajuusu ma bannaana fii naxwi marartu bizaydin zayd baan soo maray oo kale fa idaa lahu waaba isaguu u sugnaaday sawtun cod oo sawtu ximaarin dameer codkii oo kalea zayd baan soo maro sida dameeraha u ciyaya hadalkaas kale ma bannaana sawtu ximaarinka dambe in la nasbiyo an tansiba inaad nasbiso sawtu thaani sawdka labaad aad ku nasbiso bisawtun alawal sawtka hore li'annahu isaga laa yaxilu ma degayo li'annahu sha'nigu waxa weeye laa yaxilu ma degayo maxallal awali ka hore meeshiisa ficlun ficil eeg fa idaa lahu sawtuntaasi sawtuntu waa mubtade idaa fujaa'iya a daba dhacday idaada fujaa'iyada ana baabkii ishtiqaalka waxaan ku soo marnay ismuuni inuu daba dhici jiray ficil baaba mamnuuc ka ah meeshan oo kale ficil baa mamnuuc ka ah laa yaxilu ma degayo buu yidhi maxallal aweli ka hore meeshiisa ficlun ficil laa maca xarfin xaraf micii isagoo ah masderiyin masderiya ayuuna degayn walaa biduunihi iyo xaraf la'aantii isagoo abuuna degayn lianna almacnaa macnuhu waxa weeyi lianna almacnaa macnaha ayaa ya'baa diidaya daalika kaa lianna almuraada ujeeddadu waxa weeyi annaka mararta bihi waad soo martay wa huwa isagu fii xaalati taswiitihi xilli uu sawdaynayay isagoo ku sugan laa annahu isagu axdatha uu soo darrisiiyey ma aha ataswiita sowdaynta cinda muruurika bihi markaad soo maraysay haddaad ficil qaadato ficilku xuduud buu keenaa xaggaasuu ku cileeyey kol hadduu xuduud keenayo kadaa buu ku leeyahy ficilba meesha ha keenine ashardu haanii shardiga labaad allaa yakuuna yuuna masderku noqonin musakharan mid la taskhiiriyey yuuna noqonin falaa yajuusu ma bannaana acjabanii waxa iga yaabiyey duraybuka garaacyariddaada zaydan zayd ad yaro garaacaysid duraybuka garaacaaga yar darbigiibaa durayb lagu taskhiiriyey ma bannaana saasi inkastay nuxaadda qaarkood ay ku tegeen inay bannaan tahay walaa yakhtalifu naxwiyuuna naxwiyiintu iskuma khilaafsana fii daalika arrinka ah wa qaasa calaa daalika qaar baa uga qiyaastay kaa waqaasa waxaa qiyaastay calaa daalika arrinka bacduhum qaarkood almasdera masderka almajmuuca la jamciyey waxay yidhahdeen kol haddii kii musaqarka ahaa la diiday ka la jamciyeyna ka la jamciyeyna lama camal fari karo waayo jamcu waa min calaamaati alasmaa sida taskhiirtuba min calaamaati alasmaa u tahay sheekheenna waxaynu ku yar haysannaa walaa yakhtalifu naxwiyuuna fii dalika hadalka ah nuxaadu iskuma khilaafsanadaa uu yidhi way isku khilaafsan yihiin baynu leenahay nuxaadu nuxaaddu mas'alada way isku khilaafsan yihiine iskuma waafaqin maaha mas'alo itifaaqiya wa qaasa waxa qiyaastay calaa daalika kaa waxa uga qiyaastay bacduhum qaarkood baa qiyaastay almasdera masderkiibay qiyaasteen almajmuuca ee la jamciyey oo fanmanaca wuxuu diiday bacdigaasi icmaalahu in la camal siiyo xamlankii oo ku xambaaraya lahu isaga calalmusaqari la tasqiiriyey lianna kullan minhumaa lianna kullan mid kaste oo minhumaa labadaa ka tirsan musakarka iyo majmuucu mubaayinun wuxuu ka fogaaday lilficli buu ka fogaaday wa ajaaza kaiirun in badan baa banneeyey oo minhum nuxaadda ka tirsan icmaalahu camalsiintiisa waa ka la jamciyey wastadalluu waxay deliishadeen binaxwi qowlihi gabayaaga ay deliishadeen وعتا وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب waxaa jiri jiray nin la odhan jiray curquub nin ay walaala yihiin ayay abaar darani ku dhufatay hantidii ayaa ka dhammaatay carruurtii wuxuu siiyana wuu waayey waxuu ku yidhi dhinkii walaalkiibaa u yimidoo wuxuu ku yidhi warniyahu ciyaalkiibaa iga baahan waxaan doonayaa buu yidhi inaan carruurtii aad wax ii siiso wax ii sii kolkaa ninkani waa ree madiina yasrib waa madiina ninkanina waa nin ansaartii rasuulka ka tirsanoo ragga qaarkood waxayba yidhaahdeenba waxa weeye qabiilka aws la yidhaa ayuu ka soo jeeday ninkani oo ree aws ayuu ahaa dadka qaarkoodna waxay leeyihiin meyi-e war ninkani ree aws reeree awsna ma ahayn magaaladuna yasribba maahee waa yatrub oo waa yaman waana camaaliqadii baa loo jeedaabay qabaan walaalkii baa ku yidhi carruurtii baa iga baahane raashiniisii wuxuu ku yidhi waayahee markaa awroobku de ee timirta ay ubaxaysata ii kaalay markiibuu u yimid markaasuu yidhi war wixii aad iigu ballanqaaday isii wuxuu yidhi waxaad samaysaa timirtu ha midhaysatee markay midhaysata ii kaalay timirtii baa midhaysatay wuu u yimid wuxuu ku yidhi wararde ha xasiido balax ha noqotee markay balax noqotay ii kaalay wuu u yimid markay balax noqotay timirtii markii ay adkaatay u yimid buu yidhi warukaadiyo horta ha noqoto rudabe markaa rudabka iigu kaalay rudabkiibuu u yimid ha timirowda buu yidhi timir markay noqoto ii kaalay mar alle markay timirowday intuuna ogaanin buu habeen ku soo guurayoo wuu goostay markuu goostay uu xeraystay buu ninkii u yimid markaasuu hi oo oh, maxaad iigu iman weyday markay dee ku taallay oo markii loo taliyey baad ii imanaysaa markaasaa lala yaabay ninkaa ballandarradiisa iyo maxaanku idhaahdaa sida uu ninkaa ballanta uu u qaaday uu u beeniyey waxaa loogu maahmaahaa qof kastooo ballan xun ayaa la yidhahdaa mawaaciidda curquub curquub ballanadiisii ka soo qaad baa la yidhahdaa curquub waa nin ballan xun buu ahaa wacataniyahu waad ballan qaaday wa kaana alkhulfu beeninta ballanta la beeniyaana waxay ahaatay minka xaggaaga sajiyatan dhaqan iyo caado ballanta inaad beenisana waa lagugu yaqaanay mawaaciidda curquubin curquub ballanadiisii oo kale ayaad ballan qaaday akhaahu walaalkii uu u ballan qaaday biyasribe magaalada yasrib yasrib halkuu ballantii uu qaaday oo kale haddaba waxaan u jeednaa oo maxalu shaahid ah ereyga mawaaciidda ihi waa masder la jamciyey mawaaciid waa mawcuud baa la jamciyey mawcuudkii markii mawaaciid lagu jamciyey faacilkiisu waa curquubin oo waa loo idaafeeyey akhaahudaasina waa mafcuulun bihigiisii waa masder jamaca oo camal falaya ahaaliu shardiga saddexaad allaa yakuuna yuuna noqonin masderku mudmaran mid mudmara oo la damiireeyey yuuna noqonin damiir hadduu noqdo ma camal falo falaa taquulu odhan maysid darbi garaacidayda zaydan zayd an garaacay xasanun wuu wanaagsanaa wa huwa garaaca camran an garaacayna qabiixun wuu xumaa sidaa lama ogolo af carabiga wa huwadaasi darbigiibay u noqon camran tan inay nasbisaan la ogolayn oo tidhaa wa huwa garaaca camran an garaacay inaad tidhaa camran ood camran mafcuul uga dhigto lama ogola li'annahu maxaa yeelay damiirka laysa maaha fiihi dhexdiisa lafdulficli ficil lafdigii dhexdiisa ma aha wa ajaaza daalika kaa waxa banneeyey alkuufiyuuna nimanka kuufiyiinta la yidhaahbaa banneeyey wastadalluu waxayna deliishadeen biqowlihi gabayaaga qowlkiisa ayay deliishadeen wuxuu gabayaagu leeyahay wma alxaarbu ilaa ma calimtum waduqtumu wma huwa canha bاlxadiiثi اlmurajami waxa weeye ninkii eh, waxa weye la odhan jiray eh, ninkii la odhan jiray eh, gabayga waxaa iska lahaa gabayaagii la jiray iisoo sheega zuhayr ibnu abi sulma ayaa iska lahaa zuhayr laba reer oo sidaynu ognahay dagaal ba'ani uu dhex maray oo si ba'an isku laayey ayuu gabayga ka tirinayaa afartan sannadood bay islaynayeen labada reerood magtii afartankaasana raggay iska laayeen laba nin oo reer qura ka soo jeeda ayaa yidhi annagaa wada bixinayna wixii mag dhintay labada nini reer quray ahaayeen mayna waxay heli karayeen inay reerkooganuun maalkan ilaahay siiyey ay rag kale ugu soo ay ugu soo kireeyaan oo reerkan kale la baabi'iyo waxay u arkeen arrinkani arrin khaldan inuu yahay dadkanna dad walaala ah inuu yahay dad cadow ihina inay ka faa'iidaysanayaan qadiyadda kolkaa waxay labadii nin iyagoo reer qura ah ay yidhahdeen haddaan reerkeenna uun magta siino dee walaalaheennii kale ayaynu ka eexannay waxay yidhaahdeen wax allo waxa la dilay reer kastiba ha tira koobto magtana annaga ha noo soo doonto annaga noo soo doonta bay yidhahdeen labadii nin ilaahay hanti buu siiyey sidii bay afartankii sano wixii la kala dilay magtoodii ay u bixiyeen dagaalkii sidii buu ku joogsaday waxaa dhacay cumar binu khadaab radiallaahu tacaala canhu hortiibay ahaydoo markuu soo maro ninkaa zuhayr ah ama gabayadiisa cumar wuxuu odhan jiray zuhayr saaxiibu man wa man maxaad ka taqaanaa zuhayr weeyi waa maad garanaysaa zuhayr cidduu yahay iyo ninkuu yahay wuxuu odhan jiray haddaan zuhayr nolol ku soo gaadhi lahaa maxkamadda sare islaamka aan u dhiibi lahaa nin aad u caqli toosan buu ahaa zuhayr ninkan gabayaagaihi gabayaagu haddaba labada nin ee ganacsatada ah ayuu gabay aad iyo aad qiimo gal u ah ayuu ku ammaanay labadii eh, labadii nin ee hantida bixisay ayuu ku ammaanay gabay runtii aad iyo aad uu ammaan badan ugu sameeyey ina zuhayr markuu cumar arko wuxuu odhan jiray ina zuhayr waa ina eh, markuu arko ayuu odhan jiray alla aabbahaa alla aabba eh, ina zuhayr ma aha waa labada nin ee la ammaanay labada nin ee la ammaanay maalka bixiyey kuwo ka soo jeedo dhaleen markuu arku odhan jiray allah muxuu aad maxaa la ammaanay aabbayaashiin oo zuhayr uu ammaanay markaas iyaguna odhan jireen allah muxuu aabbahayba maal bixiyey uu zuhayr siiyey bay odhan jireen kolkaa zuhayr baa nimankii markuu aad u ammaanay ayay nimankii ballan mid ka midaa ah ballan qaaday wuxuu yidhi hadduu zuhayr ila hadloo afkaba ii kala qaado boqol halaad buu igu leeyahay waa kelmad kelmad hadduu iidhaa boqol halaad eeg saacadda imise kelmadood baad odhan kartaa ciiddaa wax la egsow maaha bal bal kelmaddiioo boqol halaad kuu goynaysa ka waran eegso hayr isagoon ogeyn markuu ninkan la hadlo boqol halaadoon celis lahayn qaadaan la odhanayaa markuu arkay zuhayr arrinku siduu u socdo waxa dhacay ninkii zuhayr wuxuu yidhi waxaan go'aansaday inaanan dib ula hadlaynin ninkaa weligayba la hadli maayo markii dambe zuhayr isagoo ismoog ayuu ninkanoo rag la fadhiyo soo marayey markuu soo maro wuu salaamayey markuu ragga wada salaamo ayuu boqol halaadon celis lahayn la siinayey markii dambe zuhayr wuxuu gaadhay heer ragga markuu salaamayo uu ka sii reeba'ayo ninkan uu dee maal kale ayuu ka sii reebi jiray haram ibnu sinaan baa la odhan jiray oo uu ka sii reebi jiray cimuu sabaaxan buu odhan jiray ilaa haraman waan idin salaamay dadka meesha joogo haram mooye hadda haranba kuma jira hadduu doono wuxuu ka baqayaa inuu meelaha kaga qarsoomay hadduu raggaa salaamuu ka reebi waayo boqol halaad buu yeelanayaa cumar baa ku yidhi maalku aabbahaa bixiyey wuu dhammaaday buu ku yidhi aabbahay muxuu maal bixiyey markuu yidhi laakiin ammaantii aabbahaa lagu ammaanay ilaa qiyaamadaa la akhriyaya wamalxarbu maaha dagaalku ilaa maa ka calimtum aad og tihiin mooye wax kale horta dagaal waa taqaaniinoo laydinka sheekayn maayo oo wadiqtum aad dhadhamiseen welibana oo afartan sano aad isku laynayseen wamaa huwa maaha dagaalku wamaa huwa maaha warka canhaa dagaalka xaggiisa laga warramaa bilxadiidi war ma aha almurajami layska malmaleeyey uun hamoodina marka dagaalka laga warramayo wax malamale ku taagan inuu yahay waa wax qadhaadhkiisa la garanayo iyo dhibaatadiisa soomaalidu waxay odhan jireen reg gogoshi waa maxay waa nabad bay yidhaahdeen nabad wax loo dhigo dee islaamnimada iyo diinta dabadeed wax loo dhigaa ma jirto waa shay aad u qiimo badan weeye caafima islaamnimada iyo caafimaadka iyo nabadda waa saddexda ugu ugu sarreeya loo arkaa haddaba maxalushaahidku huwadaasi masder bay ku dhacaysaa oo waa xadiid canhaa jaar iyo majruurka ayaa toos ugu tacalluqay saasay yidhahdeen kuufiyiintii ey wamalxadiidu ma aha sheekada canhaa dagaalka laga sheekeeyaa bilxadiidi sheeko almurajami layska weeraro ama layska maleeyo uun qaaluu waxay yidhaahdeen facanhaa jaar iyo majruurku mutacalliqu wuxuu ku tacalluqayaa bidamiir wa haada albeytu beytkani naadirun waa naadir qaabilun wuxuuna ogol yahay lita'wiili in la awilo oo falaa tubnaa lagu dhisi maayo calayhi dushiisa qaacidatun qaacido araabicu qodobka afraad alraabicu qodobka afraad allaa yakuuna yuuna noqon maxduudan mid maxduuda yuuna noqon in sha allah qodobkaa afraad ayuu casharku inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam